bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlعaalamiin wsl اllahma wslm wbaarak clى nabiyina mxamadi wclى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd fayqul اlimam أxmed bn xambal عalayh raxmat اllah wman kharaja clى imam اlmuslimin wqad kana الnaas اجtamacuu عlayh وأqaruu lah bاlkhilaafa bأyi wجهi kana بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii usuul sunna lilimaami axmed caleyh raxmatullah gaar ahaan qaybihii uu kaga hadlayay xuquuqda ay madaxdu ku leeyihiin raciyadooda ama shacabka ay ku leeyihiin waxaan soo gaadhnay qowl alimaam waman kharaja ruuxii baxa cala imaami almuslimiina muslimiinta madaxooda ku baxa hogaankooda ninka madaxda u ah walxaal qad kaana ay ahaadeen annaasu dadkii ijtamacuu kuwa kulmay calayhi korkiisa xaalad ay dadku ku kulansan yihiinoo madaxnimadiisa iyo hoggaankiisa isku raacsan yihiin oo wa aqaruu ay qireen lahu isaga bilkhilaafati madaxnimadana ay u qireen bi ayi wajhin wejiguu dooniba kaana ha ahaado biridaa ha ahaado weji raalli looga yahay ha ku yimaado aw amase bilhalabati ama xoog iyo awood ha ku yimaado weji alla wejigii uu xilka iyo khilaafada ku yimaada ama ku qabsadaba ama dadku ha ku qanacsanaadeen oo raalli ha ku ahaadeen ama xoog ka sayda caleeyo awood ku qabsado ruuxii imaamka noocaasa khilaaf oo ku baxa oo seef iyo dagaal u qaadaaya faqad shaqa kaasi wuu jeexay faqad shaqa wuu jeexo wuu dilaaciyey haada alkhaariju midkaa baxay imaamka ku baxay casa almuslimiina muslimiinta ushoodii wuu dilaaciyey waxaa laga wadaa casa almuslimiina wadajirkii iyo midnimadii muslimiinta ayuu kala jabiyey qadiyada muslimiinta waxaa laga dhigayaa sidii hal ul oo kale isku duuban marka ninka dhinac u baxay ushii buu dilaaciyey ama kala jabiyey khilaaf buu keenay wa khaalafa wuu khilaafay al aathaara axaadiista oo can rasuulilaahi sal ley waslam nabiga xaggiisa ka soo aroortay wixii nabiga xaggiisa laga soo guuriyey oo wuu khilaafay fa in maata hadduu dhinto al alkhaariju midkaa baxay alayhi eh, khaliifka ama imaamka korkiisa ku baxay maata wuu dhimanayaa miitatan qaab dhimasho jaahiliyatin maata miitatan jaahiliyatan qaab dhimasho jaahiliya miita marka la yidhaahdo waa qaabka mayta maaha waa miita saasay macnaha hay-adii buu tilmaamayaa miitatan qaabdhimasho jaahiliyatan oo jaahiliyada loo aaneeyey ama loo tiiriyey yacni qaabkii ay jaahiliyada u dhiman jireen ayuu u dhimanayaa waa ayib oo waxaa laga wadaa bimacnaa isagoo jaahiliyadii gaaladii iyo islaamka ka hor waxay dhiman jireen ayagoon bayca ku jirin oon nidaam iyo madax hoos tegin oo yay iska bakhtin jireen marka sidii qoladii horo kaleu u dhimanayaa waaye dembi iyo macsiyuu ku dhimanayaa ayaa laga wadaa walaa yaxilu xalaal maahu ma bannaana qitaalu sultaani ninka madaxda alla ah dagaalankiisa walal khuruujuna ma bannaano bixitaan calayhi korkiisa lagu baxo liaxadin cidna uma bannaano min annaasi dadka ka mida inama dagaal lagu qaado ama lagu baxo kubixidda waxaa laga wadaa inta gooni laysu taago in dagaal muxuuna loogu talagalo ama laysugu diyaariyo faman facala ruuxii sameeya dalika arrinka fa huwa kaasi mubtadicun waa bidcoole calaa hayri sunnati dariiqii korkiisa waxaan ahayn buu ku socdaa waariiqi iyo ariiqi waa isku macno we ah, hadyigii iyo ariiqii nabiga sal ley waslam diintu sheegtay mid aan ahayn buu hayaa wmaanqaybtan wuxuu imaamku kaga hadlayaa masale farac ka ah darsigeennii hore masaladii u dambaysay oo ah a'immada iyo madaxda in la ateeco in la ateeco oo dulmigooda lagu sabro oo jawrkooda loo dulqaato oo muxuu ahaay waxaad ka tirsanayso aad liqdo oo wixii khayra lagala tacaawuno masaalixda caamka iyo danaha ay hayaan lagu garab istaago arintii noocaa ahayd ayay tani farac ka tahay oo waxa weeyaan marba haddii la yidhi maqla oo sabra waxaa laga fahmayaa inaad ku baxdaan ood la dagaalantaan oo aad ku kacdaan lama ogolo waay tiibu marka si gooniya ayuu uu sheegay imaamku u magacaabay axaadiis badan baa masaladaa ku soo aroortay uu ka mid yahay xadiidka cubaadat bnu saamit wuxuu leeyahay baayacana rasuulku sal lay waslam baayacanaa cala asamci waaaca nebigu wuxuu ballan iyo bayca nagula galay inaan madaxda warkooda maqallo amarkoodana yeello fii manshatina wa makrahina yacni markaannu nashaadsanahay iyo markaan kahanaynaba wa cusrina wa yusrina markay culus tahay iyo markay noo fududdahay wa aharatin calaynaa marna laga eexday oo xaq dadka aanu wax ku lahayn dad gooniya la siiyo si gooniya nalooga qadiyo wa anlaa nunaasica inaanan ku qabsanin almra arinka ahlahu dadkiisa yani arrinka waxaa laga wadaa xilka iyo mas-uuliyadda dadka haya inaanan ku qabsanin oo naa kula doodin nebigu wuxuu yidhi sal lla ley an taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi cindakum min allaahi fiihi burhaan inabaad aragtaan gaalnimo cad oo aad u haysaan burhaan iyo daliil cad oo xagga alle ka yimid bukhaariyo muslim baa soo saaray marka sida aad ugu bixi kartaan waa inay gaalnimo uu ku dhaco gaalnimaduna waa inay gaalnimo cad tahay gaalnimada daliilkeeduna waa inuu burhaan iyo daliil cad yahay daliilkaasina jeebkaaga mehe waa inuu xagga alle ka yimid intaa markii laysla helo markaa umbaa lagu bixi karaa ayb wuxuu al alxaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah cindakum min allahi fiihi burhaan kelimadaasuu fasiraya wuxuu yidhi ay nasu aayatin aw khabarun saxiix laa yaxtamilu ta'wiil buu yidhi waa in la helo aayad cad ama xadiid cad oo gaalnimadiisa sheegaya oo aan marna qaadan karin wax laydha macno kale qaadan karin tawiilka waxa tafsiir kale aan qaadan karin waa inuu nas ku yahay ayib waxaana laga meeshaa ka cad buuyidhoo ka soo baxaysa inaynan bannaanayn in lagu baxo maadaama ficluhum yaxtamilu ta'wiil falka madaxdu ay sameeyeen hadduu kufrina ixtimaali karo wax kalena ixtimaali karo laba macno uu mid noqon karayo laguma bixi karo markaa waa inuu gaalnimo ku cad yahay macno kalena aysan meesha soo geli karayn markaas way macna ayib xadiidka labaadii waa xadiidka cawf ibn maalik rasuulka sal ley waslam wuxuu ka warinayaa inuu yidhi nebigu sal ley wasalam madaxdiinna akhyaartoodu waa kuwa aad jeceshihiin iyaguna idin jecel ood u ducaysaan iyaguna idin duceeya madaxdiinna kuwa sharka badan ee ugu shar badanna waa kuwa aad necab tihiin iyaguna idin necab aad habaaraysaan oo lacnadaysaan iyaguna idin habaarayo oo idin lacnadaya markaasaa waxaa lagu yidhi yaa rasuulallah afalaa nunaabiduhum bisayf marba hadday halkaa gaadho laysnacayba oo iyaguna na necab iyo annaguna necabna ishabaarayno oo layslacnadayo dee markaa maanuseefo u qaadanno markaa maanuseefo u qaadanno iskaba qaadno la dagaalanno nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam laa maa aqaamuu fiikum asalaa maya seefa qaadinoo hala dagaalamina inta ay dhexdiinna salaada toosinayaan inta ay salaada tukanayaan ayib markaasuu nebigu sal lla lay wuxuu yidhi haddaad aragtaan madaxdiinna waxaad kahanaysaan camalkooda kahda iyo waxay samaynayaan laakiin ka amarqaadashadooda iyo ka damayntooda gacan ha ka siibina yani amarqaadashada ha ka bixin laakiin camalkaa xun iyo waxaa shareecada khilaafsana uu samaynayo kahda buu nebigu sal ley waslam laakiin yayna keenin inaad ku kacdaan xadiikaasi muslim baa wariyey isagana waxaa la mid a xadiidka umu salma radi allahu tacaala canha ay tidhi nebigu wuxu uhi sal ley satakunu umaraa fa tacrifuuna wa tunkiruun madax baa imaan doonta waxaad garataanna way la imaan waxaad inkirtaanna way samayn faman carafa bari'a ah, ruuxii garta waa beri waman ankara salim ruuxii waxa ay samaynayaan inkira isaguna waa nabadgelaya walaakin man radiya wa wataabaca laakiin ruuxa dembiga la wadaagaya waa ruuxa dhaqankooda khaldan raalli ku ah kuna raacsan waay kaaway midka dembiga la wadaagay markaasaa waxay yidhaahdeen yaa rasuulallah afalaa nuqaatiluhum mar hadday sidaas tahay maan la dagaalanno nabigu wuxu uhi sal lay waslam laa maa salluu maya hala dagaalamina intay tukanayaan somalit kii maxaa la yidhi inaad gaalnimo cad aragtaan mooye kalena waxaa la yidhi maa aqaamuu sala intay salaadda oogayaan kanna wuxuu yidhi maa intay tukanayaan marka halkaasaa xadku yah ayib muslim iyo abu daawud iyo tirmidiyaa soo saaray xadiidkaasina xadiistaasi marka waxay tilmaamaysaa in aan madaxda lagu bixi karayn madaxda muslimiinta in seef loo qaado oo lagu kaco oo jabhado lagu abuuro oo dagaal lagu kiciyo taasay diidaysaa maxaa loo diidayaa madaxdani jawr iyo cadaaladdarre iyo dulmi iyo ee iyayba ku socdaane maa layska qaado xumaantooda sababta loo diiday xikmadda ku jirta diidadaasi waxa weeye kow horta waxaa ku jira irtikaabu akhafi dararayn caaqilka ruuxa caqliga leh laba dhibaato markay isu qabsadaan midda fudud buu waana masale asal shareecada usuusheeda ka mida sidaas daraaddeed nimankan madaxda jawrkooda dhibaatada ka dhalanaysa iyo shacabku dhibku ku qabo jiritaankooda macaa jawrkoodaiyo dulmigay ku hayaan iyo in lagu kaco oo lala dagaalamo fitnada ka dhalanaysa iyo sharka ka dhalanaya kan dambaa badan sidaas daraaggeed waa irtikaab akhafi dararayn dulmigoodaa iyo ha loo dulqaato maxaa yeelay haddii la yidhaahda ha la zuuliyo dhib ka badan baa imaanaya shareecaduna laba dhib midka fudud bay qaadataa ayib taa weeye midda ay yani waxa weye xikmadda ku jirta taa iyo dhaba ayb saas daraaddeed baa ibnu taymiya wuxuu leey caleyh raxmat ullah liana alfasaada fi alqitaali walfitnati acdamu min alfasaadi alxaasili bidulmihim biduuni qitaalin walaa fitna falaa yudfacu acdamu alfasaadayni biiltizaami adnaahuma yacni dulmiga fasaadka iyo dhibka ku jira jiritaankooda iyo dulmiga shacabka ku hayaan iyo dalka taasaa ka sharyar markii lagu kaco dhibaatada ka dhalan karaysa macnaha fitno iyo dagaal iyo bal wuxuu leeyahay ibnu taymiya caleyh raxmatullah walacallahu laa yakaadu yucrafu طaa'ifa kharajat cala dii sulطaanin wa kana fi khuruujiha min alfasaadi ma huwa acdam min alfasaadi aladii azaalathu yani taariikhda marka dib loo raacuu ma jirto koox nin madaxoo awoodleh ku kacday ilaa haday jirto dhibkay keeneen baa ka badan waxay islahaayeen zuuliya dhacdooyin fara badan buu mar keeni arki doonaa insha alla ta minhaaj sunna ayuu ku leeyahay qodobka labaadi waxa weeyaan xikmadda labaad loo diidan yahay yaan lagu kicin loo leeyaho shareecadu meel fog wax ka fiirinaysaa sida qaalibka marka lagu kaco madaxda noocaasi awood leh jabhad yaroo aan awood lahayn markay ku kacdo tidhaahdo kursigaan ka tuuraynaa natiijo lagama gaadho ama waa laysla baaba'aa ama kooxdii yarayde kacday baa laga takhallusaa ama xataa haday iyagu meesha yimaadaan ayagana kuwo kale ka takhallusa marka natiijaba lagama gaadhaba waxa noocaasoo kaleetman ibnu taymiya caleyh raxmatullaah wuxuu keenayaa amilo aad u farabadan badan taariikhda muslimiinta wuxuu leeyahay yaziid ibnu mucaawiya magaalada madiina waqcat lxara waqcadan la baxday waa lagu kacay nin la yidhahdo ibnulashcas cabdilmelik ibnu arwaan buu ku kacayoo ciraaq ibnumuhallib nin la yidhaahdo aabbihiibu khuraasaan buu ku kacay yani abdilmelik aabbihii khuraasaan buu isaguna kacay oo intuu samaystuu dagaalamay abi muslim alkhuraasaani isagana isaguna khuraasaan buu ka baxay oo jabhadihii waxbuu ursaw dagaal buu galay mansuur isagana magaalada madiina qolaa ku kacday basra qolaa kacday dadkaasoo dhan dowladaha iyo andimada ku kacay wuxuu leeyahay ima an yuqlabuu wa ima an yaklibuu laba mid inay adkaadaan iyo in laga adkaado markay adkaadaanna sida qaalibka ah ma badna inay adkaadaanoo ku guulaystaan ujeeddadii u socdeen laakiin xataa hadday dhacdo ayagana uun kuma sii fadhiyaan way ka kacaan waa laga qaadaa miaala fara badan meesha u keenaya oo tusaalayaal ah marka raggii ka qaybgalay fitnadaas iyada fitankaasi cahdiga hore dhacay qarnigii koobaad akhirkiisa ilaa qarnigii labaad fitan fara badanoo dhacay oo andimadiiyo dowladihii dhisnaa lagu kacay waxna aan laga dheefin waxaa ka mid fitnada caanka kuwa ah fitnatu ibn alashcad rag khiyaara ka qaybgalay oo culimo ah oo ahlufadli ah oo xoogaa masalada ijtihaadi u arkahayy ama marka ay la qumanayd waxaa ka ahaa taabicigii jaliilka ah caamir bnu sharaaxiil shacbi waxaa lagu yidhi caamirow ayna kunta baa layidhi yaa caamir jirtay baa layidhi kooxdaadii markii laga adkaadoo laydinku galgashay war xaggeed jirtay markaasuu wuxuu yidhi kuntu xayu yaquulu shaacir cawa di'bu fasta'nastu bidi'bi id cawa wa sawta insaanin fakidtu atiiru yacni wuxuu yidhi nin gabayaa ah hadda ka wuxuu yidhi yey baa ciday markaasaan yeydii weheshaday markii ay ciday yacnii dhul cidla oo qafra oon cidna joogin yaa waxaan weheshanayaa buu yidhi cida iyo dhawaqa yeyda markaasaa insaan baa sawdeeyey buuhi aniga oo xaaladdaa ku sugan baa waxaan maqlay buu dhawaq bini aadam markaasaa waxaan sigay buu yidhi farx dartii inaan duulaba hadalkan ka wada waxa weyaan waa hadalkan caamir sharaxilin shacbi uu leeyahay asaabatna fitnatun lam nakun fiiha bararatan atqiya wala fajaratan aqwiya fitna nugu dhacday fitnadii markay dhacdayna niman baariyiinoo ilaahay isaga go'o ilaahay ka baqana maana noqonin buu niman faajiriinahoo intay xadka gooyaan xoog lahoo wax ka adkaadana maanaa noqonin buui ah, intaanu xoog yeelnay faajiriin dagaal galayoo dhiig galayoo waxdaadiyey wax kharibay haddana xoogaystay oo meel gaadhayna maanaa noqonin niman waxa dhanba intay isaga baxaan ilaahay ka baqoo danahooda qabsadana maana noqonin laba reerdhaxaad baan ka baxna marka saasay u badantahay saas way sidaas daraaddeed ayaa dhibkaasi markuu soo baxay axaadiista nabiguna waa ku caddahay gadaal dambana markay arintu ay dhibaatooyinkaa keentay ayaa khilaaf horeoo qadiimay masaladu leedahayoo a'imo badan baa ka qaybgalay fitanka iyaga ah ahlulcilmiga ka mid ah. gadaal dambe masalada markii fasaadkeeda la arkay tabcan axaadiistaa horena ay ku soo aroortay gadaal dambe waa laysku waafaqay in aan a'immada lagu bixin ayb ta kale imaan kartaa waxay tahay loo diidan yahay nidaamkaasi jiritaankiisu maca fasaadihi maca fasaadihi wuxuu dhaamaa isagoo dhan meesha ka baxo oo markaas hadde wax weeyaan fawda imaanaysa waxaana tilmaamaya xadiidka culimmada qaarkood ay taxsiiniyaan xadiidu abi bakra rasuulkaan maqlay buu yidhi sal ley waslam isagoo leh assulطaanu dillullahi fi اlardi faman akramahu akrama allah waman ahaanahu ahaanahu allah akramahu allah waman ahaanahu ahaanahu allah yacni nidaamka iyo dowladda iyo madaxdu waa hooskii ilaahay dhulka ninkii karaameeya allah karaameeyo ninkii ihaaneeyana allah ihaaneeyo ibn abi caasim baa fi sunna ku soo saaray bayhaqi bi shucab iliimaan sheekhimaali wuxuu leeyahy waa xasan shaahidkiisa shaahid buu ku taxsiininaya wuxuu leeyahay marka sheekhu islaam ibnu taymiya ujeeddadan kalena kan waay hooska buu leeyahay bini aadamku harhsanayo marna waa hoos dhammaystiran yakuunu kaamilan maanican min jamiici aladaa hooska geedkaad hoos harsanayso marna waa geed hoos hoosahoo hadhac ahoo caleentiisu buuxdo oo qoraxdii kaa celinayo kulaylkiyo si dhammaystiran hoostiisa aad ugu ladan tahay marna laa yamnacu ilaa bacda aladaa marna hooskiisu waa kala dhimman yahayoo dhibkii aad ka hoos gashay qaar ka mida unbuu kaa celinaya ama ida cudima dillu fasada almru buud hooskii oo dhan markaad wadaweydood qoraxda u baxdo soo kama sii daraan ya geed wax yar laama yaryar iyo caleemo yar ku yaallaan ood hoos dugsanayso qoraxdiina wax kaaga soo gaarhgaadhahayaan oo kulaylku yarahayo inaad hoos dugsato iyo inaad qoraxda u baxdo intiiba aad weydo kee roon ya war geedkan kadaata waxoogaaga iska hoos joog ma garat dhibka yarka dhibka ku soo gaargaarhayana mid ka weyn ha u bixine intan yartaa u dulqaado soo caqligu kaa keeni maayo waa mid ay yani la soo guuriyo la yidhahdo situuna sanatan min imaamin jaa'irin aslax min laylatin waaxidatin bila sultaan lixdan sano oo nin madax ah oo xun uu ku haysto nidaam xun uu wadanka ka taliyo ayaa waxay dhaantaa hal habeen oo nidaam la'aan waddankaiyo dadku ay noqdaan halkaa hamayn dhibka dhaci kara halkaa hamayn fasaadka iyo dhibka dhici karaaye lixdankaa habeenee nidaamkulixdankaa sane ee nidaamka jaa'irkii jiro ma dhici karaan leanna soo soo soo laysku fakan maayo wixii nidaamku kala hayay baa isku fakanaya soo sidaas daraaddeed waa in intaa yartaa la ilaaliyo oo intaas sidii loo baabi'in lahaa aan laga shaqaynin sidaas weyaan xikmadu saasay keenaysaa macnaha ay axaadiista nebigu ku fadhiidana taa iyadaaba ilan shareecadu biniaadamku meelayna wax ka arkin bay wax ka fiirsa meel fog oo muxuu ahayey darbiga gadaashiisa ah bay wax ka fiirsaa maxaa imaan kara ayaa la fiirinaya macnaha sidaas weeyaan xadiista markaynu hadda soo marayna waxaan aragnay marka lagu bixi karo ninka imaamka ah shuruud bay leedahay mar lagu bixi karaa jirta lagu kici karo la tuuri waa goorma shuruud bay leedahay shardiga koowaad waa kii xadiidkii cibaada uu soo sheegayo gaalnimo cad waa inuu ku dhaco gaalnimadaasina waa in daliil cad iyo burhaan loo hayo burhaantuna jeebkeenna iyo iska ijtihaad ma ahee waa inay xagga ilaahay ka timid nas qur'aanah ama nas xadiia oo ku cad gaalnimadiisa waa in la helo soo qodob maaha shardiga labaadi waxa weeye sida aan ka barannay manhajka ahlu sunnaha markuu gaalnimada ku dhaco gaalnimada cad markuu ku dhaco waa inaan haddana kala qaadno ficilkiisa iyo faacilka oo waa in haduu muta'awil yahay shubhada laga saaro haduu jaahil yahay waa in xujada lagu oogo waa in xaqa loo caddeeyo sidaasa manhaju ahlusunna w lama takfirinaya shakhsiga ilaa shubhada laga zuuliyo xujadana lagu oogo soo qodob labaad maaha qodobka saddexaadi waxa weeyaan cidda gaalnimadiisa xukumaysaay waa inay ehel u tahay waa inay yihiin culimmadii waa inay yihiin ahlulijtihaad waa inay yihiin dadkii masaladan iska laha waa inay yihiin waa inaan shacabka masaladaa loo dayninoo gaalaysiiya la dhihin dad iska dalabatulcilmi iyo dad iska xamaasaysanna waa inayna arrintu gacanta u gelin maxaa ruux markuu xanaaqsan yaho mxuu ahay uu ciil hayo oo uu dagaalsan yahay si uu dantiisa u gaadho marar fara badan dadka uu iska gaalaysiini yani waxaa kaga xidhan inuu dhiiggii xalaashado xoolihii xalaashadaa kaga xidhan saas daraaddeed kufriga wuu qaybin oo gaalaysiinta wuu qaybina waa xanaaqsan ruuxan marka ruux xanaaqsan ama cilmigiisuba gaadhsiisnayn masalada noocan oo kaleo intaasoo fasaad ka dhalanayo looma dayn karo dadka xukumaya waa inay dad ehela u yihiin sida masaaisha kale diintuba ay sidaa u tahay qodobka afraadi wax weyaan iyo shardiga afraadi waa in awood lagu zuuliyo la hayo zuulintiisa maslaxada laga rajaynayana ay ka badan tahay mafsadada imaan karta maxaa laga wadaa waa in la miisaamo kicidda lagu kacayo maxaa masaalixoo ka dhalan karta maxaase mafaasidoo ka dhalan karta hadday mafaasidu badan tahay gaalba ha ahaadee waa la sabri waana la ishtiyaarin soomada garan ninkii ka hijiroon karana wuu ka hijiroon sida culimmadu tilmaamayaan laakiin fasaad fasaad ka badan laguma bedelo qaacidada asalkae qawaacidda shareecada u weyn waxa weeyaan qaacidatu dafci almafaasid wa jalbi almasaalix marka waa in la miisaamo maxaa dhalan kara dadkan ku kacaaya awood intee leeg bay leeyihi ficilkooda maxaa ka dhalan kara maxay xaqiijin karaan kullu daalika waa in miisaan la saaro wey xataa hadduu gaalnimadiisu caddaato xaaladii lagu bixi lahaa ay timaado wey macna shuruudaha markii la helo markaasaa lagu bixi karaa haddii mid ka maqan yahay maya marka waa in waa in la gaabsado sidaas wey macna <clears throat> waxaan u malaynayaa ku saabsan madaxda iyo dowladaha la dumiye la burburiyo iyo fasaadkiiyo sharka ka dhashaay soomaali maanta inaan loo akhriyayn baan u malaynaya laanna wayba la nooshahayba sooma ah yani allow yaa iska daayay taagantahay hadda nidaamkii horee jiray allow sidiisa ma loo dayn lahaa gaar ahaan kuwii ku kacsanaayee burburiyey laftoodu niman kursidoonay ahaayeene nidaamkani diinxumadiisa iyo khaladkan uu sameeyey saxa kama ahayn soo saas ma ahayn kuwa aan dhaamin bay ahaayeen oo kursi raba oo qabyaalad iyo balaayo u soo maray markay meeshay yimaadeenoo isagii burburiyeenna waxba samayn waaya maxaa naf ku baxday maxaa dad qaxay maxaa dal burburay maxaa gaalo gacanta loo galay maxaa imsaa gaalowday oo asturnayd oo muslimiin ahay oo meesha ku asturna sidaas daraaddeed caaqilku waa inuu wax miisaamo maaha caatifo iyo xamaas inay naga qaalib noqoto maaha nidaamku intuu dooni ha dabar darnaado xataa hal magaalo ka dhisnaado hadda soo landislandis meelaha kama dhisna landislandiskaasi wax badan bay hayaan soo furqa ha ahaato wadankiioo la kala gogoynaya ha noqoto laakiin midubla meeshuu joogay hadda uu xoogaa nidaamka ku haye ammaanka ku haye dadka haddii la yidhaahdo meesha ha tuuro ha kala dhaqaaji oo maxaa soo hadhay sooma sidaas daraaddeed hal magaalana ha noqotee nidaam dhisanoo amni hayoo dadka kala haya intiisaasi wax ka fiican haddii lagu bedeli karana wax ka fiican looga guuro intaa haddii aan wax dhaama lahaynina intaa ha ilaaliyo soo maaritaan sidaas wey macnaa masalada yaa ku khilaafsan ahlusunnaha masalada kubixitaanka madaxda yaa ahlu sunnaha ku khilaafsan sidaan horeyba u tilmaannay waagii hore cahdigii hore rag farabadan badan oo ahlulcilmi iyo ahludiin ah ayaa mas'alada galay kana qaybgalay fitankii qarnigii koowaad aakhirkiisa iyo qarnigii labaad iyo fitankii dhacay kacdoommadaasi rag badanoo ahlulcilmiyaa ka qaybgalay oo taabiciintii kamid mid yihiinoo culimo qaar ka mid yihiin masaladu marka waxa weeye bilowgeedaa hore khilaafiyey ahayd oo rag badanoo culimmada ka miday la qumanayd laakiin gadaal dambe markii la arkay fasaadkiiyo fidnadu intay la inaan guulba laga gaadhaynin shar siyaada mooye markii dambe arrintu waa isbadeshay wuxuu leeyahay ibnu taymiya caleyh raxmatullah walihada istaqara amru ahli sunna cala tarki alqitaali fi lfitna ahlu sunnaha arrinkoodu gadaal dambe wuxuu ku sugnaaday in laga tago fitnada dhexeeda in lagu dagaalamo axaadiista faraha badanee nebiga ka sugan sal alla alay wuxuu yidhi wasaaruu yadkuruuna hada fii caqaa'idihim waya'muruuna bialsabri calaa jawri ala'imma wa tarki qitaalihim sidaasay marka kutubtooda caqiidada ku qoreen buu wain kaana qad qaatalahum fi lfitnati khalqun kaiiru min ahli alcilmi waddiin buu fitankii hore dhacay culimo fara badan iyo dad ahludiina haba ka qaybgaleene laakiin arrintan fasaadkeedu markii la arkay dee axaadiistii nebigii horraysa nebigu ka sii sheegay baaba cadba soo maha sidaas weyaan khilaafka qadiimka waa jira laakiin waa khilaaf la dhihi karayo waa khilaaf garab marsan naska garab marsan waay khilaafku marna waa iska ijtihaadi marna waa khilaaf ninkan caalimka ka qarsoomay naskiisa oo baslan nasle waay masaladu hadday nas leedahay khilaafkeedu muctabar maaha sooma soo axaadiistu kuma cadda maa lam taru kufran bawaaca iyo maa aqaamu salaa iyo maa salluu soo kuma cadda khilaafka ku jiraay marka waa nin caalimoo ijtihaaday oo khilaafay oo naska garab maray waa khilaaf muctabara marka ma noqonayo sidaas daraaddeed masaladu sidaasay ahlu sunnuhu ka qabaan waxa khilaafsan oo firaqda luuntay ka mid nimanka la yidhaahdo khawaarijta oo iyagu de waxay qaban soo sheegnayba dowladda iyo madaxdu hadday dembiba galaan way gaaloobeen dembi weyn saas daraaddeed gaalna waa in laga takhalluso seefta iyo dagaalku waa caaday u tahay waxaa la mida nimanka la zaydiyada oo shiicada ka mida nimankan usuushooda waxaa ka mida a'imatul jawrka in lagu kaco waxaa ka nimanka la yidhahda shan asal baa madhabka ictisaalku ku salaysan yahay shanta asal waxaa ka mida asalka la yidhaahdo almru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar asalkaa waxaa soo hoosgelaya madaxda in lagu kaco marka muctasiladuna usuushooday ka mid tahay daa'ifo fuqahada ka midana u galeen oo mxuu ahay way qabeen laakiin masaladu ahlu sunnuhu sidaasay horay u badan yihiin adiladuna saasay ku tusaysaa ayb haddaynu wax yar ka nidhaahno eh, aynu intayna qodobkaa ka bixin waxaa sugan qaababka loo cilaajin karo markay madaxdu fasaado dowladdu hallowdo oo jawr iyo dulmi iyo jidka ka leexato siyaabaha loo cilaajiyo waxyaalaha ugu fiican waxaa ka mid ah in mujtamaca laftiisu ishagaajiyo leanna madaxdan hallaysan waa cadaab alla waah waa cuquubo shacabka iyo dalka lagu cuquubaynaya cuquubadanina waxay ku timid dembi shacabku galay dadkanba meesha degan baa inxiraafay ayagii hadday khaldameenna ilaahay baa kor saaray ninkan madaxda iyo dowladdan yani waxway khariban si ay ilaahay ugu ciqaabo tabaaraka wa tacaala cuquubo kugu dhacdo xagga allah ka timid see lagu saxa ya towbad baa lagu saxa soo saas ma towbad baa lagu saxa saas daraaddeed baa alxasan ibn abialxasan albasri imaamkii taabiciga ahaa wuxuu dhihi jiray ina alxajaaja cadaab ullah xajaajkan idinlaynahaya eber idinka dhiga laydinku salliday waa cadaab ilahay buu dhihi jiray falaa tudaaficuu cadaab allahi biaydiikum walaakin calaykum bilistikaanati watadaruc buu dhihi jiray war cadaabkan ilaahay idinku salliday gacan ha ku celinina ya cadaab alle ka yimid xoog baan isaga celinaya haddaad tidhaahdo ma xoog baad isaga celin iyo gacan iyo wiilalaad meel ka ururisay iyo seef iyo madaafiic maad ku celin kartaa cadaab xagga alla ka yimi maya laguma celin karo maxaa lagu celiyaa bilistikaanati waaltadaruc inaad ilaahay isu liiddo u tadarucdo alla barido u towbadkeento saasaa lagu celin karaya markaasuu wuxuu keenay aayaddii qur-aanka ahaydoo walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wama yatadaracuun cadaab haddii lagu keenay meeshii laga filahayay inay istikaaniya tadaruc la yimaadaanoo sidaa cadaabka lagaga qaado mayna samayn ah, waxbay ismoodeen ayib alq ibnu xabiib baa isaguna wuxuu dhihi jiray ittaqu lfitnata bitaqwa war fitnadan dhacday waxaad isaga ilaalisaanood isaga baajisaanood isaga celisaan alla ka cabsi markaasaa waxaa la yidhi bal allaka cabsigaa noo sheeg maxaad ka wadaa markaasaa wuxuu yidhi an tacmala biطaacati اllahi cala nurin min allahi tarju raxmat allah wa an tatruka macsiyat allahi cala nuurin min allahi takhaafu cadaab allah marka waxa weeyaan sida saxda ah waa in ummaddu isbadasho in allaha la yuqayiru ma biqowmin xataa yuqayiruu ma bianfusihim madaxdan uun la kor saaran yahay iyaga uun la moodayo keligood inuu dhib ku yahay dhibaatadu waxay ka socotaa waa mujtamaca waa mujtamacaasi ilaa hoos laga soo bedelana a'immatuljawrkan iyo andimadan isma bedelayaan waa in mujtamaca marka la tasxiixiyo oo towbadiyo isbedel yimaada wey macnaha ta waxay tahay madaxdaasi qaababka lagu hagaajin karo waxaa ka mid oo ah qodob labaada in loo duceeyo ilaahay la baryo ilaahay inuu islaaxiyo ya ah. sidaasay salafku ahaan jireen ridwaanullaahi calayhim fudayl ibnu ciyaad iyo imaam axmed iyo baa waxay yidhaahdeen waxay dhihi jireen low kaanat lii dacwatun mustajaaba lajacaltuha fi la'imma haddii hal baryo oo ilaahay iga aqbalayo ay jiri leh oo la yidhaahdo maanta hal baryo garantiya damaanad baad haystaa in lagaa aqbalayo madaxdaan u ducayn lahaa wi baryo madaxda iyo nidaamkaan u ducayn lahaa sababtu maxay tahay madaxdu hadday hagaagto dowladdu hagaagto soo wax walba ma hagaagin markaa diintii hagaagtay shacabkii hagaag dalkii hagaag laakiin aniga lafahayga haddaan ku ducaysto aniga bay ugu egta sooma haddaan koox ugu duceeyo koox bay ku egta haddaan qabiil u duceeyo qabiilkay ku egto laakiin madaxdu waa geedkaa la harhsanaya wa ayib sidaas daraaddeed in loo duceeyo ilaahay inuu islaaxiyo oo hagaajiyo oo ilaahay toosiyo waa madhabkii salafka ridwaanullahi calayhim qaala imaamku wuxuu yidhi waqitaalu lusuusi wlkhawaariji jaa'izun idaa caraduu lirajul hadda u fiirsataan muslimiinta kacdoommadan hadda ka marar badan waad arkaysaa xaaladii intaan kacdoonku dhicin ay ku jireen muslimiintu ayaa dhaama kacdoonku markuu yimid kadib bal meelo badan u fiirsada soo ma ah, khaasatan darafka hadda muslimiintu ay marayaan waa ka sii jiraa oo gaala kor ka haysato gaaladu marka kacdoonkii bay ka faa'iidaysanaysaa kan lagu kacayana iyadaa gacanta ku haysa shacabkan iyo dadkan kacahayana inay iyadu maamushay isku dayaysa laba gooroba iyagaa faa'iidaysanaya marka dalkii burburi dadkii isku burburi qaar ha qaxeen oo waddanka geysto wadammadooda geysto ku xamaalo hadha wadankii markay burburiyaan haddana shirkadaha nagaa dhisahayo ka faa'iida khayraadka booba soo yani daraf waxaan ku jirnaa istinaa'i ah oo xaaladihii hore wax badan ka gedisa sidaas daraaddeed waa xaalad iska muuqata wey arrin marka aad in looga fiirsado u baahan weeye oo aan xamaas iyo caaifa aan aan lagu yani maaraynin imaamku wuxuu yidhi marka waqitaalu lusuusi tuugta la dagaalankooda waalkhawaariji iyo khawaarijta la dagaalankoodu jaa'isun waa bannaanya Ah, suugta in lala dagaalamo iyo khawaarijtu way bannaan tahay idaa goortii caraduu ay bambaxaan lilrajuli ninka markay u soo bambaxaan markay ruuxa soo aadaanoo u soo bambaxaanoo soo doontoan fii nafsihi naftiisa markay u soo bambaxaan waa maalihi iyo xoolihiisa ah, markay u soo baxaan inay ama naftiisa dhib u geystaan oo dilaan ama xoolihiisaba qaataan marka wuu la dagaalami karaa falahu waxaa u sugnaadayoo xaqu u leeyahay markaa an yuqaatila inuu dagaalamo an nafsihi naftiisa xaggeeda inuu ka dagaalamo difaaco wa maalihi iyo xoolihiisa naftiisiiyo xoolkiisa inuu ka dagaalamo iska dhixiyo isdifaacu xaqu leeyahy wayadfaca inuu difaaco canha xaggeeda inuu ka celiyo oo waxa rabaa cidda rabta inuu ka celiyo xaqu leeyahay bikulli maa yaqdiru wax kastoo uu awoodo alayhi korkiisa shay kasta uu kari karo awoodiisa ah inuu isaga celiyo oo isaga dafciyo xoolihiisii naftiisa ku difaacdo ayuu leeyaho xaq u leeyahay wayadfaca wa an yadfaca inuu celiyo oo uu difaacu xaq u leeyahay canhaa xaggeeda bikulli maa yaqdiru wax kastoo uu awoodo calayhi korkiisa walaysa ma ahaanin lahu isaga uma ahaanin xaq uma uu lahaa umana bannaana idaa goortii faaraquuhu ay faaruqaan markay ka tagaan oy dhaafaan ah, ow amase tarakuuhu ay ka tagaan isku macndhow yahay markay faaruqaan oo yacni bambixii iyo xoolihiisii iyo naftiisii ay u socdeen ay ka tagaan oy dhaafaan aw amase tarakuuhu ay ka tagaan markaa uma bannaana an yatlubahum inuu raadsado walaa yatbaca walaa an yatbaca inuu dabagalana uma bannaana aahaarahum raadkoodii inuu dabagalo Ah. markii horey ku soo raadsanayeenoo xoolahaagiiyo naftaada rabeen ay kugu soo socdaan markaa waad iska celin kartaa xoolahaaga ka cesho naftaada ka cesho la dagaalan way kaa tageen ah. ama iyagoo waxbaba kaa qaadan baad i carareen ama waxbaa idin dhex marayoo kadib way carareen haddayba kaa tageen inaad raadkoodii qaadood ka daba tagtood raadsatood laysa malihid ka dabaha laysa ma ahaanin liaxadin cidna uma ahaanin arrinkaasi oo in la raadsado oo la dabagalo ah oo la eriyado laysa ma ahanin liaxadin cidna uma ahaanin arrinkaasi ilaa lilimaami ninka madaxda a ah mooye cid kale uma ahaanin aw amase wullaati lmuslimiina ama muslimiinta madaxdooda mooye cid kale uma ahaanin wullaati lmuslimiin bimacnaa madaxdoo dhan baa soo gelaysa imaamkuna waa ninka ciddaa umba iskale hadday ciduun dabagelayso oy eriyanayso oy raad qaadayso waa madaxda waa dowladda adiga keligaa soo maaha waxaga unka cesho innamaa lahu waxa uun u sugnaaday ruuxii keligii ahaa ee aan dowladdiiiyo nidaamka ahayn innamaa lahu waxa uun u sugnaaday an yadfaca inuu celiyo oo uu ka difaaco can nafsihi naftiisa inuu difaaco fi maqaamihi meeshiisaa daalika ee kaa meesha uu joogoo taagan yahay halkaa unbuu isku difaacaya fii maqaamihi dalika wuxuu ka wadaa adoon eryanin oon dabagelin oon raad qaadin meeshaadaa ay kugu soo weerareen halkaaga unbaad isaga celin kartaa way macnaa fii maqaamihi meeshiisaas daalika makaanu istaagiisa waay meesha uu taagan yahay daalika arrinkaas wayanwi wuxuu niyoonayaa oo niyada gashanayaa bijuhdihi ah, ama bijahdi inta tabartiisa ah Ah. inta tabartiisi awoodiisa ah wuxuu niyoonayaa allaa yaqtula inuusan dilin axadan cidna yacnii soo la dagaalla laguma dhihin iska celisoo laguma dhihin niyadaada waa inay ku jirto intaad ka baaqsan karto dilkooda ka baaqso ah. adoo la dagaalamay iska celinaya haddana niyadaada waa inay ku jirto ha dilin ha dilin inta tabartaada ah ha u qastin dilkooda waa marmar bay gaadhi soo maa marmar bayba gaadhiba inay gacantaadii ku dhintaan laakiin adiga niyadaada iyo qasadkaagu waa inuusan noqonin laa waa inuusan noqonin iska celi waa inuu iska celi laakiin qasadkaagu laa waa inuusan noqonin macana allaa yaqtula axada fain ataa hadduu yimaado calayhi korkiisa hadduu ku yimaado liskii ama tuugii hadduu korkiisa ku yimaado fii dafcihi fain ataa calayhi waxaa laga wadaa bimacnaa dilaal laga wadaa fain maata maa idiin qoran maata calaa yadayhi haa sax waa in ataa buu ii qoray iyaduna waa la mid fain maata dhinto calaa yadayhi labadiisa gacmood hadduu ku dhinto oo uu sidaa ku dilo tan ii qoranna waxa weye fain ataa hadduu yimaado calayhi korkiisa ku yimaado bimacnaa taa calayhi wuu dilay waayfii dafcihi reebidiisa hadduu ku dilo can nafsihi naftiisa uu ka reebayo filmacrakati dagaalkaa dhexdooda maraya dhexdiisana uu ku dilo fa abcad allaahu allaha fogeeyo almaqtuula ka la dilay midkaa gacanta ku dhintay tuugga aha ee weerarka ahaa allaha fogeeyo naarta allaha geeyo ayb ama alla waa fogeeyo naar buu laga dhigi karaa wain qatala hadduu dilo hada kan wain qutila haddii la dilo haadaa kan kan wax iska celinaya haddii la dilo fi tilka alxaali xaaladdaa uu isdifaacaya haddii lagu dilana wa huwa isaga oo yadfacu difaacaya an nafsihi naftiisa iyo wamaalii xoolihiisa difaacaya rajawtu waxaan u rajaynaya lahu isaga ashahaadata shahiidnimaan u rajaynaya haddii kaa istifaacaya sidaa lagu dilana shahiidnimo inuu ku dhintay baan u rajaynaya w kama jaa sida yimid fi laxaadiii axaadiista nebiga sal ley wasalam wa jamiici alaahaari iyo axaadiista iyo aahaarta soo aroortao dhan fi hada kan kusoo aroortay inamaa umira waxa uun la amray hadalkii uu ku celcelinaya waa sii adkaynaya inamaa umira waxa uun la amray ruuxan la soo weeraray tuuggu soo weeraray iyo qaaticu ariiqu inamaa umira waxa uun la amray biqitaalihi la dagaalankiisaa la amray walam yu'mar lama amrin biqatlihi dilkiisa maxaan u nidhi niyadiisa yuusan gelinin la oo dil yuusan gelinin maxaanse u leenaha yuusan dabagelinoo eryanin leanna waxaa la amray uun axaadiistu amartay la dagaalan bay amartay laakiin dil maysan amrin farqi baana u dhaxeeya bayna alqatli waalqitaal sooma la dagaalan iyo dil farqi baa u dhexeeya la dagaalankaa ka guda weyn la dagaalanku marna wuxuu gaadhaa inuu dil ka dhasho marna wuxuu noqdaa in uun yani uusan dil ka dhalanine uu ka sokeeyo sooma marka axaadiistu waxay ku soo aroortay la dagaalan laakiin dil kuma imaanin buu leey inamaa umira waxaa la amray biqitaalihi la dagaalankiisa walam yumar lama amrin biqatlihi dilkiisa wala tibaacihi iyo raacitaankiisa midna lama amrin inuu dabagalo raaco oo raadkiisa qaado eryado iyadana lama amrin walaa yujhizu isma raacinayo calayhi korkiisa yujhizu baa laga inu idin yujhizu waa israacin ruuxu markuu dhaawacmo in laysraaciyoo la dilo ijhaazka kaasaa la dhaha ah. walaa yujhisu israacin maayo calayhi korkiisa in surica haddii lagdo tuuggii ku soo weeraray intaad la dagaalanto hadduu dhul dhaco oo uu dhulka ku dhaco oo uu dhib gaadho ama dhaawacmo israacin maysidoo dili maysid ayib ow amase kaana haduu ahaaday jariixan mid nabar gaadhay haduu yahay mid dhaawacoo nabar ku yaalla haduu yahay ama dhulkaba ku dhaco markaa dili maysidoo israacin maysid ayb wain akhadahu hadduu qabto kii lala dagaalamayay baa qabanaya asiiran isagoo ah mid la qafaashay hadduu gacantaada galo qafaal noqdo oo kuu soo gacangalana falaysa ma ahaanin lahu isaga uma ahaanin kan la soo weeraray uma ahaaninoo xaq umuu lahaa an yaqtulahu inuu dilo waa ku soo weeraray soomaa ilaahay baa ku makaniyey oo gacantaabad baad ku dhigtayba goobkiisiibaad ka qaadatay wuxuu kuu warar isagiina isagoo nool baad qabato oo waxba gaadheen ha dilin inaad disho xaquma leh walaa yuqiima walaa an yuqiima inuu oogana xaq umuu oo ma uu lahaa calayhi korkiisa inuu ka oogo alxadda xadka inuu ka oogo yaa hadduu ama dad laayay ama xad sharciga galay ama xoolo qaatay in gacan la gooyo u baahan yahay xad buu ruuxani galay waanan qabtay anaa xadda ku ogahayana laguma ogola soo maa walaakin yarfacu wuu kor yeelayaa amrahu arrinkiisuu kor yeelaya ilaa man cid xaggiisuu u kor yeelayaa wallaahu llaahu alla uu u dhiibay ooyuu yahay waa dowladda iyo madaxdaba ciddaasaa hawshan iskale markaad soo qabato ayaga xaggooda u koryeelo gacantooda geli waay udhiib ayagu ha ku sameeyeen fa yaxkumu markaasuu xukumaya cidda ilaahay uu u dhiibay baa xukumaya fiihi dhexdiisuu xukumaya haddii gacan la goyn haddii la dili haddii la dayn haddii la xidhi iyaga iskale adugu waad qabatay soo gacantooda ku sin sidaas man masaladani wuxuu kaga hadlayaa eh, ama baabka yani maqtacan wuxuu kaga hadlayaa imaamku calayhi raxmat ullah dad muslimiinta ku tirsan lanana dagaalami karo laba qoluu ka sheegay qolo waa lusuusta lusuusku waa jamcu lisin liskana waxaa la yidhahdaa waa tuugga waa qaaticu ariiqa waa midka jidka fadhiya ee ee dadka dhaca ama dadka laaya ama naftooda ama xoolahooda ama marka qaarkood xataa dumarka kufsado oo cirdigooda mxuu ahay dhib u geysta kaasaa waxaa la yidhahdaa hadda liska uu ka wada waa qaatixu ariiqa waay waa kuwan hadda aan dhahno ya soo baawarku magaaladay joogaane kuwa duurku jira ah, kuwanoo muryaanta iyo daydayga iyo maxaa la iyo iskuwan isbaarooyinka dhigta qolyahaas wey qolyaha la yidhahda qaatixu ariiq ama liska kaasaa laga wada fuqahada qaarkoodna waxay ka cabiraan assaa'il bay dhahaan saa'ilka waa ruux daalima oo gardarro wada oo aan madax iyo dowladna ahayn muta'awilna aan ahaynoo wax ta'wiiliya wuxuu diin ku qalloocsantay oo uu deliishanaya ma jirto laakiin waa xaq darro ku socdo dadka boobaya ama laynaya saa'il waa ka noocaasoo kaleeta marka waa lala dagaalamay ruuxuu iska celin axkaamtaa sheekhuu inoo sheegay ayaa ku soo aroortay ayib xadiista nebiga kutusaysa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ka mid a ah xadiidka buhari muslim ay soo saareen min xadiii cabdillahi bni amr bni caas rasuulku wuxu uhi sal ley waslam man qutila duna malihi fa huwa shahiid ruuxii isagoo xoolihiisa difaacanaya la dilo waa shahiid ayib waxaa ka mid ah a abu hurayra muslim ba soo saaray ninbaa nebiga u yimi sal lay slam markaasaa wuxu uhi rasuul ilaahay ow ara'ayta in ja'a rajulun yuriidu ahda maali rasuulka ilaahay bal ka waran hadduu nin ii yimaado isagoo xoolahayga inuu qaato doonaya xoolahayguu ku socdaa maxaan sameeya nebigu wuxu uhi sal lay slam falaa tucطihi maalaka xoolahaagaa siinin yani nahyigaasi waa un muxuu ahaayey taxriim maaha taxriim ma aha bimacnaa xaq baad u leedahay wey inaadan siinin ayib markaasaa wuxuu idhi ara'ayta in qaatalanii ka waran rasuulahi haduu ila dagaalamo xoolahaygii buu ku socdaa markaan ka ceshadayna wuu ii gacanqaado dagaal buu babilaabayba maxaan sameeyaa nebigu wuxu uhi sal lay qaatilhu la dagaalam iska celi wuxuu yidhi ara'ayta in qatalanii hadduu ii dilo ka waran oo sidaa uu igu dilo nebigu wuxu uhi sal lay fa anta shahiidun shahiid baata xaqdarraad lagugu dilay wuxuu idhi ara'ayta in qataltuhu anigu haddaan dil ka warran isagii hadduu saa ku dhinto oo gacantaydu ku tago nabigu wuxu uhi sal lay huwa fi naari naartuu gelaya yacni fi naar haddii le maxaa laga wadaa dhiiggiisuna wax kasoo qaad male wey maana waa hadur ayib waa midda uu tilmaamayo xadiidkan soo ma dhihin kan dilayna waa shahiid ee madluumka ahaa ee loo socday kan kalena waa naarta soo ma dhihin waa hadalkii imaamkan soo marnay wey ee uu yidhi fain maata cla yadayhi ama fain ataa calayhi fi dafci can nafsihi fi lmacraka faabcad allahu lmaqtuula sooma dheh ah, faabcad allahu lmaqtuula bimacnaa naartuu galayaa waay ayb wain qutila hada fi tilka alxaal wahuwa yadfacu can nafsihi wamaalihi rajawtu lahu shahaada sooma faanta shahiida wey marka xadiiskaasuu tilmaamaya abu hurayra saxiix muslim ee muslim wariye ayb xadiidka saddexaad ee masalada kusoo arooray way badan yihiin waa xadiidka saciid bnu zaydin radi allahu tacaala canhu ahlu sunanka soo saaray waana xadiid saxiixa ah. nebigu wuxu uhi sal lay man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi aw duuna damihi aw duuna diinihi fahuwa shahiid ruuxii isagoo xoolihiisa ilaa difaacanaya la dilo waa shahiid reerkiisa waa dumarkiisa iyo qoyskiisa isagoo difaacanaya ruuxii la dilana waa shahiid maaha qabiilkaaga maaha duuna ahlihi qabiilka maaha oo meeshaa wadaaddaha kala qiilbaxay qabyaaladda iyo reeraha in la difaaci karo ehelku waa qoyska waa reerkaaga waa reerkaaga ninkii kugu soo aada wey ayb dhiiggiisa ruuxii isagoo difaacaya la dilo naftaadiiyo dhiiggaaga difaacanaysa diintiisa ruuxii isagoo difaacaya la dilo intaasiba waa shahiid buu nebigu salawatu rabbi wasalam caleyh ruuxa saa'ilkaee marka gar daran ee dadka weerarka ah, ee horarka ah in layska celin karo waa mas'ala culimadu ay isla ogolyihiin ijmaac bay in soo guurinayaan in lala dagaalami karo ayib imaam nawowi caleh raxmatullah jamaahiiru ahlilcilmi buu ka soo guurinayaa ayib xoolaha aad ka difaacanayso ee aad kula dagaalamayso ama xoolo yar ha noqdeen ama xoolo badan ha noqdeene ka cesho xoolahaada waad heli karta xaqaad u leedahay ayib imaamu nawowi wuxuu radinayaa maalikiyada oo yidhi war waxa uu kugula dagaalamaya hadduu wax yar iska yahay iska sii hadduu maro maalan kugu qabsado ama cuntaba uu mid iimaan la yahayoo cuntaba uu kugu qabsado cunto kugula dagaalamo war ha kula dagaalamayna iska sii ba yidhi maalikiyadu imaam nawowi radinaya wuxuu leeyahay xadiidku ma kala qaadin maal yar iyo maal badan soo intaba ruuxu waa ku dagaalami kara hadii lagu dilana waa shahiid ayib laakiin macnaheedu laazim bay kugu tahay maaha laazim bay kugu tahay maehe haddaad naftaada ku furanayso haddaad muxuu ahaaye u aragtay inaad iska siiso xaq baad u leedahay waxa laga hadlaya waxa way kuu bannaan inaad difaacato ku dhimato waa wax kuu bannaan haddii sidaa lagugu dilana xaq baad ku dhimata ayib sidaasay jumhuur ahlicilmi qabaan mas'alada labaadi waxa weeyaan waxa loo socdo hadday tahay taasi waa waa xoolahaaga xoolaha haddii loo socdo kuu bannaan inaad difaacato kuuna bannaan inaad lafahaaga ka ilaashatood isaga tanaasusho labaduba way kuu bannaantay waxa loo socdo hadday yihiin ehelkaaga reerkaaga dumarkaaga gabdhahaaga xaaskaaga maxaarimtaadaa la doonaya xumaan in lagu sameeyo waad iska celin meeshaa wax tanaasul la yidhahda kama furra iyadu maxaa xoolaha waa la bixin karaa laakiin maxaarimta iyo in la fara xumeeyo lama bixin karo sooma ruux ruuxu sinaba ugama tanaasuli karin marka waa dagaalami cidda lagu samaynaye lagu lala damacsan yahayna way dagaalami xoog markaasi ama dil ama marka haddii lagu muquuniyo meesheeda waay laakiin iyadu tanaasul ma leh sidaasuu tilmaamayaa sheikhulislaam ibnu taymiya iyo imaamunawowi iyo heyrkoodba tilmaamayaan saas way marxalada saddexaadi waxa wey midda saddexaad naftaaduu rabaa inuu ku dilo hadday naftaada tahay inaad isdifaaci karto shaki kuma jiro oo xadiiskaa sheegay soo laakiin ma laasim bay kugu tahay mise laasim kuguma laba madhaba culimmadu qabaan qaar waxay leeyihiin waa laazime daalimkan ku soo aaday iska celi waajibbay kugu tahay ha dhiibin qolana waxay leeyihiin war ma ahe laazim maahe way kuu bannaantahay sidii maalko kale weeye maalkaba sida loo yidhi maslaxa u aragta isaga tanaasul tanna waa sidoo kale hadduu arko inuu isdhiibo oo uu dan meeshaasi uu dan moodo ama sidaabuu isin amay kuu roon tahay way bannaantahay marka bedelku dagaalami lahaa inuu mxuu ahay isdhiibo sidaa lagu dilana way u bannaantahy inuu isdifaaco oo uu dagaalamo oo wax dilana way u bannaan tahay labadaba way bannaan yihiin iyo maye e, waa waajib inuu difaactamo labadaba waa laba madhaboo culimmadu ay qabaan adiga fahno xoolaha khilaaf kuma jira inaad aad ciddii kugula dagaalanta iska siin karto inay kuu bannaantahay laysuma diidana cirdiga iyo sharafka iyo ehelkana inaadan marna ka tanaasuli karin layslama diidana naftaadana ma waajib bay kugu tahay mise kuguma ahabaa khilaaf waay masaladu sidaas way macana sida haddaynu fahanay markii ay noqoto inaad iska celiso waxaad isaga celinaysaa alshal falshal sida ugu fudud eed sharkiisana kaga nabadgeli karto isagana aad ku badbaadin kartaad isticmaali sida ugu fudud macnaheedu waxa weeyaan hadday ku filan tahay inaadun waxoogaa u cagajuglayso oo intaaba uu isaga kaaga tegi karayo waxba ku dhufani hadday ku filan tahay inaad kaga badbaaddo sharkiisa inaad hal feeda ku dhufato ama hal laadaba aad ku dhufato wax ka weyna ku dhufan hadday ku filan tahay inaad toori geliso toorridaa geli ya hadday ku filan tahay inaad lugta ka jabisood xabad kaga dhufato madaxa ha kaga dhufan soo maa lugta kaga dhufoo lugta jabi si aad uga badbaado marka alshal falshal waxaa laga wadaa sharkiisa sida ugu fudud ee aad kaga badbaadi karto asagiina ugu sharyar ama ugu dhibyar isagana ayaa la rabaa inaad qaadato allahuma inay kugu wasimi weyda mooyaane hadday kugu simi weydo si alla sidii kugu suurtagala ah iska celina maalan qori buu wataa inuu ku dilana diyaar buu u yahay inaad kala hormartay inuu kaala hormaro mid waaya soo ma meeshaasi ma tala taalla tala ma taallo marka waad iska celin soo ma waad iska celin ilaan markaas wax weeyaan ashal fal falashal kuma ofuraba ninkani wax waaaba ku dilahayaaba marka hadday kuu furan tahay hadday kuu furan tahay tahayoo siyaabihii asaaliib kala gedisanoodu isticmaali kartoo kala fudud haddaad haysato khiyaarkeeda laguma ogola inaad midka adag aad ku hormarto waa inaad siday u kala saalayiinqaada xikmadda ku jirtana waad garanaysaano dadkan lusuusta iyo qaaticu tariiqa iyo dadkani horarka ah asalku in la laaya maaha asalku in la asalku waxa weeyaan sharkoodan in la dafciyo waay soomaa sharkoodii haddii la dafcin karo iyagoon la dilin dilku waa xaaraan markaa ilan wax markaas sharcan bannaynaya ma jiro haddii ciladii loo banneeyeyba meesha ka baxdo dhiiggu waa xaaraan buu noqonaya markaa soo maa dhiigku xaaraan buu noqon waa masalada uu imaamku ku keenayo hadday cararaan oo hadday cararaan sharkoodii adiga ka badbaadaya inaad dabagashood layso maxaa kuu bannaynaya hadduu dhaawacmo dhulka ku dhaco adigiina ka nabadgashay xoolahaagiina kuu nabadgale maxaad isu raacinood u dili yaa kuu banneeyey ilan sharkiisa inaad iska qabatay soo maa kaaba qabsoonba waa dhaawac dhulku yaalla gacantaad ku dhigtayoo waad iska qabatay asiir waay waad qafaalatay xoolahaagiina khatar kuma hayo naftaadiina khatar kuma hayo maxaad u dili marka soo marka xikmadda loo jideeyey waa sharkooda in la dafciyo ee in la laayo maaha mar unbaa la layn markay isku xidhmaan dilkooda iyo sharkoodii in la dafciyo markay kala furmi waayaanoo isku xidhmaan marka waa la dili xaalada way xaalada marka la dili karay laakiin intay kala furmi karaan waa la kala furayaa isagana in la badbaadiya laisku dayaya sharkiisana laga badbaado sidaas way macnaha ayib imaamkaa loo ogol yahay siduu noo sheegay in uu macnaha raadsado dadka noocaasoo kale inaan la layn karaynin la dhaawac tiri karaynin la eryan karaynin baan ka wadaa waxay ku imaanaysaa cali eh, bn abi aalib radi allahu tacala canhu wa ardaa waxaa ka soo aroortay si mutawaatir ah waxaa uga soo aroortay dagaalkii maalintii jamal dhacay saxaabada dhex mara ridwaanullaahi markii eh, ay dagaalameen oo kooxdii cali ay adkaatay oo qoladii kale laga adkaaday ali wuxuu soo saaray wareegta amar buu soo saaray wuxuu amarkiisu ahaa in aan mid cararay la dabagelin nin cararay ha raadsanina nin dhaawacana ha dhaawac tirina xoolo ay kooxda ay nala dagaalamaysa ay lahaayeenna la qaniimaysan maayo carruurtooda iyo dumarkoodana la qafaalan maayo sidaasaa ciidanka dhexdoodii ogeysiis laga bixiyey dhawaaq amarka ayaa bixiyey cali baa bixiyey radi allahu arda sunna waxay noqotay saxaabadii nabigu isku raacsan yihiin ridwaanullahi calayhim jamiican waxay ahayd mas'aladii markii dambe ay ku qabsadeen khawaarijtu oo waxay yidhaahdeen caliyow dhegayso caliw gaal baa tay dheh war maxaan ku gaaloobay dadkan aad la dagaalanto laba mid hadday muslimiin ahaayeen markaad la dagaalamaysayna inaad la dagaalantaan kuu bannaanaynoo dembi baad sidaa ku oo gaal baad noqon haddaad la dagaalantood gaalnimo ula dagaalantayna inaad dumarkoodana qafaalato dhaawacoodana dhaawac tirto xoolahoodana haniimaysatay ahaydna waa gaale ah tiina maadan samaynin laba gooraba gaal baatay dheh ah. haddaada markii hore gaal ahaan ula dagaalaminna muslim baad la dagaalamtoo gaal baad noqotay haddaad gaalanimo ula dagaalantayna axkaamtii gaalanimada inaad marisay ahaydoo sidan aad yeesho tiina maadan samayn caliyow waad gaalowday dheheen marka dambe waa ka cabdilaahi ibni cabbaas la doodayo masaladaa markuu ka jawaabayo wuxuu yidhi kooxdan waxaa la socotay hooyadiin caaisha laba mid ah haddaad dhahdaan hooyo nooma aha ma garat haddaad dhahdaan hooyo nooma aha waad gaalowdeenoo diintaad ka baxdeen binasi lqur'aan haddaad dhahdaan hooyadanaan qafaalanaynaana diintaad ka baxdeenoo waad gaaloobaysaane labadaa mid soo galaa de khawaarij moogta dadka fikirkan xambaarsani sidoodaba shubahaad la ururiyay inbay hayaan diin ma hayaan moogta meel ay ka baxaan bay waayeen ya meel cidhiidrhi uu geliyey markaasay yidhaahdeen waayah ogolaanay taa iyada ah ma ogolaateen dadkaa in sidaa lagu sidaay inay saxahay ogolaanay oo macaaishaad qafaalanaysaan waay ma hooyadiinbaad qafaalanaysaa lama qafaalan karo haddaad dhahdaan hooyo nooma ahayna waa gaaloobaysaanoo qur-aankaa hooyo idinka dhigay haddaad dhahdaan hooyadan aanu qafaalan lahaynna waa gaaloobaysaanoo xaaskii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa soo baxay marka cali baa saxsana soo saas saddex masalo bise dhowr masalo uu ibni cabbaas kala doodoo saddexdiiba ay sallimeen bay ka mid ah. marka dagaalada fitanka ee muslimiinta dhex iyo mxuu ahay yo axkaamta iskale iyo ruux muslima ku soo weeraray iyo axkaamtaasuu leeyahy xoolihiisa lama bannaysto laysma raaciyo wahaakada axkaamtaa sheekhu inoo sheegay ayay leedahay mas'ale kalea inoo hadhay oo isla meeshaa ku saabsanoo imaamku wuxuu isku daray lusuusta iyo iyo khawaarijta soomaa lusuusta iyo khawaarijtu ma isku axkaambaa hadda hadalka imaamka daahirkiisa waxaa ka muuqda inay isku axkaam yihiin soo saas maa oo muxuu ahaayey intaa lusuusta loo sheegay inay khawaarijtana axkaamtooda tahay ma saasaa mise masaladu waa ka gedisan tahay darsigeenna insha allahu tacala berito ayaynu ku faahfaahin doonnaa hada bilahi towfiiq wsal allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamed wala ali w saxbi wslem